noloshu alxayaa kullahaana waa challenges nolosha gebigeedu waa caqabaad nolosha fadhiga cid ku dherigtaa waa yartay noloshu waa dadaal iyo caqabad la rabaa in laga tallaabo ee keebaad diyaarutay asal ahaana ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi wain tutic akthara man fi lardi yudiluka can sabiili illah wain tutic akthara man fi lard dadka inta badan haddaad maqasho jidka ilaahay way kaa luminayaan qolo sociologuna maanta waxay noo tilmaamaan bulshooyinka elit group yar koox yar baa hogaamisay bulshada weyne xaggii loo kaxeeya unbay u dareertaa dhankan loo wado uun waa shibher theory bay yidhaahdaan eh, theoryga xerada xoolaha waxay dadkaba ka dhigeen inay dad xero ku jira yihiin xoolaha uun xaggii loo sahangeeya ama loo kaxeeyo u dareera kolba inay yihiin ilahina wuxu le wa in tutic man fi lardi yudiluka can sabiili illah qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa tajaaribtii ummadii hore iyo wixii ku dhacay iyo siday qaar diintooda u haysteen iyo qaar siday u milmeen waxaa kaloo qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamayaa qurbadii koowaad ee muslimiintu siday uga baxeen marka tajribo ka horreysay islaamkan aynu hadda haysanno oo taariikhiya qur-aanka way ku taallaa waxaa kaloo qur-aanka ku yaala tajribadii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo dee iyaba dhul muslim may joogin yani nebigu markuu soo baxay maka dee gaalaa deganayd madiinana gaalaa deganayd carabina gaalay ahayd midhmidh baa dadka uu islaamay dhowrkaa qof oo u islaamiya isagu waxay ahaayeen mujtamac yaroo koobanoo ku dhex nool mujtamac ka gadisan oo diin ka gadisan afka way wadaagayeen laakiin dhaqan iyo diin ka gadisan oo jaahiliya ah haysta marka lababa waxaynu u baahanay inaynu wax ka baranno taariikhdu qur-aanku ka warramayee ku saabsan dadkii mashaakilkaasi qabsadee ka soo baxay ama ku dhacay inaynu si fiican u daraasayno saxaabadii nebiga iyo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam gurbat lislaami luulaa siday uga baxeen waayo altamasuku biddiini walictizaazu bih fii waqti alqurba arrin fudud maaha walidaalik ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa saxiix iljaamici saqiir can anas ibni malik xadiis ka soo arooray yaati cala annaasi zamaanun alsaabiru fiihi calaa diinihi kalqaabidi cala aljamr meeshuu inu jaalanjiyey buu nabigu tilmaamaya dadka waqti baa ku iman doona qofku diintiisa inuu haysto oo ku dheganaado ay la dhuxul haystaa yani dhuxul daba inaad qabataa waa waa challenge adag wakti ay sidaa diintu ku noqon doontaa iman doontaa ama xadiidka ibnu mascuud warinaya ina min waraa'ikum zamanu sabri litamasuki fiihi ajru khamsiina shuhadaa minkum maalmaa dambeeya qofku diintiisa inuu ku dheganaado uu la mid yahay konton idinka id ka mid a buu nabigu u tilmaamayay sida awgeed qur-aanka ilaahay wuxuu ka warramay niman reer banu israa'iil la reer banu israa'iil waa mujtamacyada ugu badan ee ilaahay kitaabkiisa uu taariikhdooda ka warramay taariikhda reer banu israa'iil xumo iyo samaba way leedahay reer banu israa'iil nebiya ka dhashay nebiyo badanoo qur-aanku ka tilmaamayo dee israa'iil waa nebi yacquub inankiisiiyo maxay ah nebi yuusuf nebi yuusuf walaaladii hooyana iyana culammadu badh leeyihin nebiyey markii dambe noqdeen ambiyo badan nebi sulaymaan nebi huud eh, huud maaha eh, sulaymaan aabihii daawuud eh, nebiyullaahi muusa ambiyo badan oo reer banu israa'iil oo dad saalixiina ah qur-aanka ka waramaya bale ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inay ka mid ah, wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun reer banu israiil waxaa ka mid a ah a'ima dad lagu daydo oo diinta ilaahay ku dhegay markii ay ku sabreen inay waxooda xejistaan yaqiintooduna ay rasmi ahayd yacni laba midnama gelin waxaan ay diinta haysteenna way rumaysanaayeen way yaqiinsanaayeen second to that obsticaliskii ka hor yimid dhibaatadii ka hortimina umay liicin umay dabcin labadaa shay markay isla heleen baa ilaahay leeyahy ayay waxay u noqdeen bini aadamka tusaale kuwaasi reer banu israa'iil bay ka mid ahayen waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inooga warramaya gruub kalena inuu reer banu israa'iil ka mid yihi bal gruubka kale aan eegna waxa ilahay ku sifeeyey marka hore ilah wuxuu yidhi waqatacnaahum fi lardi umama reer banu israiil waa googoynay ba ilahay yidho oo dhulkaa lagu faafiyey minhum asaalixuuna wa minhum duuna dalik kuwa suuban iyo kuwa xunba way lahaayeen baa ilahay leeyahy wa bilxasanaati wasayi'aati lacalahum yarjicuun dhibaatooyin iyo wanaagba waa ku itixaamnay bal inay soo noqdaan ilaahay wuxuu sheegay markaa kuwa kuwii kaga dambeeyey waa kuwii lumay fakhalafa min bacdihim khalfun warithuu lkitaaba ya'khuduuna carada hada aladna wayaquuluuna sayukfaru lana wain yaatihim caradun mihluhu ya'khuduuh alam yu'khad calayhim miithaaqu lkitaabi an laa yaquuluu cala allahi ila alxaq wadarasuu ma fiih waddaaru alaakhiratu khayru liladiina yataquuna afalaa tacqiluun ilahi wuxuu yihi kuwa gadaashood waxa maray qolo qoladan maxaa u calaamada ah? marka hore kitaabka way dhaxleen dadkii challengeska soo maray adkaa maaha waa dad dhaxlay waa sideennoo kale inagu islaamnimona umaynaan dhiman cidna meel kamaynaan xoraysan inagoo dhul muslim deganoo dad muslimiina la nool unbaynu islaamnimada dhaxalnay weliba aabihii hooyadiibuu ka dhaxlay bulshadii ula joogay buu ka dhaxlay way dhaxleen kuwan ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inay yihiin warisu hada alkitaab asalkana waxaa la yaqaana qofka bini aadamkahay wuxuu dhididkiisa iyo dheecaankiisa ku bixiyo wuu uga laxa jeclo badan yahi waxaa si fudud soo gala xataa dhaqaalaha caadiga ah waxaad adigu ku dhididay si fudud kuma baxaan laakiin xoolahaad aabbaha ka dhaxashay inta badan saydsaydiska dhallinyarada wixii ay aabahood ka dhaxleen inta badan way eh, waa lagu tuntaa waa la baabi'iyaa laakiin waxaad adigu dhididkaaga eh, ku keentay waxaa laga yaabaa inaad yamxeeriso ilaaliso oo ku xisaabtantid inaanu hore kaga bixin ilahay kuwan wuxuu yidhi warithuu hada lkitaab way dhaxleen baa la yidhi dhaxalbay kitaabka ku heleen maxaa caada waa markaa yaakhuduuna carada hada ladna wayaquluuna sayukfaru lana wan yaati macradun milu yakhuduu waa iska dambaabayaan waxay doonaan bay samaynayaan marka ladha warwas waxay odhan insha allah ilaahay baa noo dembi dhaafi dabcan ilahay dembiga ugu dhaafaa laakiin haddana hadday mashkiladdu timaadaba ilahay leey mar kale waa iska qaadanayaan marka amalka war ilaahay baa kafuururaxiima ilaahay baa inoo dhaafiyo iska walaaqda ayay ku wadaan waa maxay kasoo horbaxay islaamnima waa khilaafayaan waxaanay nafta ugu sheekaynayaan ilaahay waa hafuururaxiime ilaahay baa inoo dhaafay laakiin maaha hafuururaxiimnimo intuu rumeeyey wixii ka joogsaday oo leeyay ilaahay wixii hore iga dhaafay markaan waddada saxayaa wain yaatihim caradun milu yaakhuduuh baa ilaahay yidhi tii ku labaadoo la mida ah hadday soo martana halkii bay ka wadayaan waa qaadanayaan baa ilaahay yidhi ilahay markaa wuxuu uhi war kuwan miyaan ballan ilaahay ka qaadin inay de xaqa ku sugnaadaan oo diintan ku sugmaan oo aakhiro inay dambayso ogaadaan qola waa noocaa ah. qolo kalena ilaahay wuxuu ihi waaladiina yumasikuuna bilkitaabi wa aqaamu asalaata inaa laa nudiicu ajra almuslixiin waladiina yumasikuun kuwa kitaabka qabqabsanaya baa ilaa yidhi masaka oo bitadciifa luga alcarabiya yani waxa weeyaan markaad qabqabato waa qof aan rabin waxaan inuu ka baxsado laga yaaba dumar quran qabto ay ka siibato qofka caadiga inlaakiin kani waa qof raba maxay inuu xajisto kuwa xejisanayabaa ilaahay yidhi kitaabkan ee salaada oogaya kuwana ajirkooda dayici maayaa ilaahay yidhi idan waa laba mid uun inaynu idhahno insha allah sayukfaru lana waa caruurta waa iska hagaagi doontaa diinku waa arrimaha diinta oo dhamme ay noqdaan insha allahu inaynu sayukfaru lana ku dhisno ku binayno cala hada almadhab qaadano iyo inaynu qaadanno madhaba atamasuku bilkitaab inaynu xejisano jiilkii hore saxaabadu siday uga baxeen sawir yaro kooban baan waxaa idinka siinayaa afartii suuradood ee qur-aanka ugu horreeya soo dega culammadu waxay isku waafaqsan yihiin afar suuradood qeybaha ugu horeeya inay qur-aanka usoo hordegeen waa laga yaabaa riwaayaadka oo isdhaafdhaafinaya afartani say u kala horreeyeen inaad aragto laakiin afartaasi inay yihiin afartii ugu horreeyey ayaa badiba culammadu tilmaamaan waa suurat lcalaq inta ugu horeysa iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakramu aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam aayaadka ugu horeeya wa suuratu mudathir aayaadka ugu horeeya yaa ayuha almudathiru qum faandir warabaka fakabir wathiyaabaka fatahir warujsa fahjur walaa tamnun tastaktir walirabika fasbir wa suurat lmuzamil aayaadka ugu horeeya yaa ayuha almuzamilu qum illeyla ilaa qaliilan aayaadkaa ku xiga iyo suurat alqalam nuun walqalami wamaa yasturuun ma anta binicmati rabbika bimajnuun waxay culammadu yidhaahdaan waxyigii koowaadee dee nebi maxamed ku bilaabmay wuxuu ahaa waxyi aan si fudud loogu sheeginay si xoogan loogu sheegay yacnii dhowr jeer buu jibriil halkan qabto oo intuu nafta isugu keenay nebiga uu yidhi iqra' uu nabigu lahaa ma ana bikaari xataa markay neeftu ku dhigaadhow sii daayo u leeyahay iqra waxay culamaadu yidhaahdaan al fi tacliim waa in si fudud laysugu sheego lakin waxay dhahay haadihi almasala waxaa la rabay bay leeyahy fii qimati alintibaahi waasaxwa in arrinka soo socda wax fudud inaanu ahayn in la soo jeediyo afarta shay maxay sheegayaane ugu horeeya aayaadkani ka warramayaan laba suuradood masalat alcilmi bay ka warramayaan iqra bismi ربك الذي خلق خلق alinsaana من علق iqra warabuka alakram الذي علم بالقلم علم alinsana maa lam يعلم iyo والقلم walqalami wamaa yasturuun waxay culammadu yidhaahdaan waxa ay masaladani tilmaamaysaa biljahli inaan diin lagu xejin karin iyadoo jaahil inaan waxba la xejin karin asalka diintuna inay ku salaysan tahay carab wakhtigeedii waxaa laga yaabaa aqoon dadka ugu dambeeya inay ahayd baahiyahay qabtee kale waxaa laga yaabaa haddii adiga lagu odhan lahaa maxaa lagu islaaxin lahaa cadaaladda hala raadiya kan hala raadiya wax badan oo kale inay tilmaami lahayd laakiin masalatu tawxiidi waalcilmi bay yidhahdeen waa wada socotay asalku wuxuu yahay markaa aqoon ilaahay la barto rusushiisa la barto aakhire la ogaado cilmi baa lagu xejin karaa waa sheega koowaadee laga fahmaya bay yidhahdaan shayga labaad ee laga fahmayo aayaadkani waxa weeyaan bay leeyihiin qofka bini aadamkii ama isagaa dacwo wada ama isagaa dacwo loo wada ama adaa lagu raadaynaya adaa sii milmayo sii socda maalinba in muquuranaya ama adaa wax raadaynayo gruubkaaga isku dayaya inaad biiriso halkaaga inaad ka dhaqaaqina inaad cid soo biirsato adaa isku dayaya si awgeed baa ilahay wuxuu ku bilaabay yaa ayuha almudathiru qum faandir warabaka fakabir kan isduuduubayo baa la yidhi ka codig ka codiin sheeg rabbigaana weynee wa hiyaabaka fatahir naftaada iyo qalbigaaga iyo maradaada iyo waxaaga oo dhan daahir yeel warujsa fahjur xumahana ka hijrood walaa tamnun tastakthir waxaad wadana ilaahay dartii u wad xole ha ku raadinin adoo ku badsanaya ha samaynin walirabbika fasbir jidkaa haddaad qaadana mashaakil baad la kulmaysaaye sabir oo adkaysaa laleeyahy yani waxa lagu bilaaba nabi maxamed haddaynu dhahno calayhi salaatu wasalaam waaba aayaadkii labaadee kusoo degay sida culamo badani qabto cilmigii uga horreeyey intuu leekaa waa iqra iyo waxoogaa riyooyina cilmi intaasuu hayay haddana iyadoo cilmigu intaa ku kooban yaha waxaa la yidhi maxay mabdaa faafi mabdaa bilow idan waxay idhaahdaan khayru difaac si laysu difaaco waxa ugu fiican bay idhahdeen adigu weerar gasho in adiga marka lagu arko laydhaha war waa kii wadaadkee mudiin sheeg xagga inooga du adigu inaad tahay qofka wax raadaynaya isku dayaya dadka inuu raadeeyo laakiin insaanku dhibta tirada badan leh uma adkaysto ilaa iyo inuu ilaahay xidhiidh dhab ah la leeyahay mooyaane sa awgeed baa waxaa la yidhi yaa ayuha almusamilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi waratil ilqur'aana tartiila inna sanulqi calayka qowla thaqiila ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu waطcan wa aqwaamu qiila wadkur isma rabbika bukratan okay ilaahay wuxuu leeyahy kan isduuduubayow kac kaysdadayow baa la yidhi kaco ilaahay isu taag markaa dhibi ku qabsato nolosha caadiga ah haddii adigu aad iska qaadi kari weydo maxaad samaysaa sida normalka bini aadamka lagu yaqaano waxa weeyaan inuu fakero asxaabtiisii ciddii xidhiidh kalala ahaa war maanta yaad mushkiladan yaa yaa ku caawin kara maalan problem dhaqaalaa kugu dhacay marka koowaad aad mushkilada xaliili kara waxaas odhanaysaa bartalo yaad wax ka soo amaata ama wax ku siiya marka maskaxdaada markaaba waxaa kusoo degdegaya midharhkii xidhiirkiinu uu fiicnaay ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkan inaad tidhaahdo warbal waxaamaahama inaad wax ka weydiya inaad wax ka heshaba waa suurtagal qofka muslimka ee dhabta ahi markay dhibi ka hor timaado xalka koowaadee uu raadiya waxa weeyaan rabu samaawaati waalardi inuu xidhiir la sameeyo man biyadihi malakuutu kullu shay ilaah gacantiisa wax waliba ku jiraan albaabkiisa inuu garaaco saawgeed baa nabi maxamed markay dhibtu ka hortibay ilaahay wuxuu leeyahy yaa ayuha almusamilu qum illeyla ilaa qaliila kan is dadayow kan isduuduubayow kac habeenkii intiisa badan yar mooyaane nuskii ama wax yarka yaree baa layidhi waxaa lagu cileeyey innaa sanulqii calayka qowlan thaqiila baa ilaa yidhi war culus baa lagu dhiibayaa dacwadan iyo diinkan iyo qur-aankan iyo sistamkan inaad qaadaa arrin fudud maaha ilaahay leeyahy war culus baa lagu siinayaa laakiin warkan culus waxa kuu fuduudinaya waa maxay xidhiidhkaad ilaahay la leedahay kulamaa xidhiidhkaynu rabbi la leenay uu daciifo isbeddelka nolosheennae xagga xumi wuu degdegayaa mar kasta uu xoogaysto xidhiidhkaad ilaahay la leedahayna xejisadaad xejisanaysa diinkaaga iyo waxaagu wuu wuxoogoobayaa idan aayaadkan markaan isku soo daro anigoo raba inaan ra'yi guudun ka tilmaamo koobo waxa weeyaan in wax la barto oo diintaada can cilmin aad ku sugnaato waayo shubahaadka kama jawaabi kartid ama ma ka noolaan kartid cilmi mooyaane shubhada daliil baa kaa riixi kara haddaanad daliil haysanin waad jabaysa idan cilmi inuu yahay laabud shahawaadkana xidhiidhkaad ilaahay la leeday badnidiisa riixa inaad ilaahay xidhiidh badan la yeelato faafinta diintuna environment bay kuu abuuraysa aad ku dhex noolaan kartid inaad diinta faafisid oo markaasi aad faafisid saxaabadii iyo nebigii markay masaa'ilkaa ku adkaysteen noloshu umay fududayn nolol adag bay la kulmeen qaar la toorjar gareeyo qaar la dilo qaar toorjarka ku dhinta isagoo nabi maxamed arkaya caleyhi salaatu wasalaam qaar toorjar lagu dilo saxaabadiisi ka mid a ah. qaar sidii loo toorjar garaynaya iyagoo tii u dambaysaya laga sii daayo nooc walba way yeesheen haddana ilaahay wuxuu leeyay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh fa minhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila baa ilah yidhi muminiinta waxaa ka mid a ah rag ka run sheegay waxay ilaahay u ballan qaadeen soo sheekhu qadiyatu sidqi dan kalama hadlayna ka run sheegay wixii maxay ballana ay ilaahay la galeen fa minhum man qadaa naxba wa minhum man yantadir baa layidhi waxaa ka mid ah qaar sidaa ku dhintay iyagoo jidkii ku taagan iyo qaar sugaya waddadaas inay hayaan ilaahay markuu saxaabadaa tilmaamaya waxaa lagu tilmaamay rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illahi wa iqaami alsalaati wa itaai zakaa yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar waa rag baa ilahay leeya kuwaasi aanay mashquulinin tijaarada iyo bayca iyo waxgadista iyo baamisha lacag xoogsigu ama adduunye xoogsigu aanu ka mashquulinin can dikri illaah ilaahay xuskiisa iyo wa iqaami asalaati wa salaada ogisteeda marar badan waxaa idhahdaa su-aalaha soo noqnoqda had iyo goor waxaa ka mid ah salaada iyo shaqada salaada iyo shaqada sheekh dee shaqadii maxaan sameeyaa salaadiiba caynkan salaadiiba cayn waayo shaqada xaggeenna muhima laakiin tan kala agteenna ah ta qiilka loo raaday shaqada qiil u raadin maysidiyada shaqada waa shaqo waxaa u baahan in qiil loo raadiya waa maxay waa salaadiiyo iyo saa loo tukanayay ilaahayna wuxuu tu tilmaamayaa qolada tan waxaa lagu sifeeyey inay yihiin rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illahi wa iqaami asalaati wa itaai zakaa waayo yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar maalin bay ka cabsanayaan dad shaqada in laga eriyo dhaqaaladarad ka yar cabsanaysaa laakiin qoladani waxay ka cabsanayaan maalin qalbiyada iyo garaadka iyo indhihu iyo wuxuba gelgelmaan cabsida maalinta ka haysa daraaddeed mar kasta iyaga waxa prioritiga ule number one ah cibaadadoodi iyo kowa kale markaa waxaan leenahay kow ahlu kitaabkii hore hadday gurbada waxay kaga baxeen baynu kaga bixi karnaa lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waladiina yatamassakuun yumasikuuna bilkitaab kitaabka kuwii qabsanayay waxaynu kaga bixi karnaa baynu leenahay wixii saxaabadii nebi maxamed kaga baxday caleyhi salaatu wasalaam iyo rasuululaahi muxammed iyo qur-aankii koowaadee nebiga ku soo degay siduu u tawjiihiyey xaguu u diray waxaan kaga bixi karnaa bayn leenahay marka aynu garanno waxaynu haysannaa waxa inaga maqan inuu ka qiimo badan yihi alictizaaz biddiin yacni ma waxaan raadinayaa qiimo badan mise waxaan haystaa qiimo bini aadamku markuu wax iibsanaya ama wax gadanayo waxaad wax ku raadisaa maxay dee waxa qiimaha badan le inu xaggaaga soo maro shay taafiha ma iibsatid waxaan qiima ku joogeen ama waaa ma rabtid nolosha ma diinkaa qiimo badanoo aynu ilaalinaa mise waxyaabaha kale ilaahay waxayna baraya inaynu diinteenna muctasiin kuwa ku faanoo xejista maaha kuwa xejiyo qura xejinta waxa laga yaabaa inaad tiraahda ilaali laakiin haddaynu salaadii qabanno waa salaada iska tuko laakiin dee bal meelaha aan lagu arkayn iyo su-aalu waa musqusha ma lagu tukan karaa iyo meelaha ma lagu tukan karaa iyo gaadhiga adigoo wado kursiga ma iskaga tukan kartaa iyo meelahaasay su-aaluhu badan yihiin laakiin alictisaasu bidiin uu ka gedisan yahi diinta hadda inaad muctas ku tahy saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leeyahy walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun war cize iyo sharaf wax le baa ilaahay leeyahy alle iyo rasuulkiisiiyo inta raacday munaafiqu se ma fahamsana taasi maxay keensanaysaa saxaabadii diinta haysay bidhbidhka noloshu ma niyad jabinin maalan dagaaladii ugu waaweynaayee saxaabadu gashay waxaa ka mid a ah xarbi alqaadasiya ciraaq meeshaan la yidhahda ay ku taallaa ciraaq waxaa inteeda badan haystay bersia dowladdii iiraan baa ka talin jirtay dee caasimadoodii madain waa baqdaad dhinaceedaba kama foga maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas iiraantaee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid a ah dagaalka qaadisiya dhowr kun oo gaalaa iyo soddoneeyo kunoo saxaaba aba is iyo intii la socotaya eh? saxaabada waxaa hogaaminaya casharatu nin ka mid ah sacd ibn abi waqaas baa ciidanka wata qolada kalena waxaa hogaaminaya nin rustam la yidhahdo oo jananadoodii waaweynaaye laga dambeeyey ka mid ah markaa rustam wuxuu rabaa bal nimankani mentali siday u fakerayaan inuu ogaado wuxuu sacad weydiistay inuu u soo diro cid wadahadal baluu dhex maro nin baa loo diray wuu soo celiyay mid kale bal iisoo dir waa loo diray saddex nin baa kolba mid u tegay saddex saxaabi ayaa kolba midu tegay maalan mid ka midun haddaynu soo qaadno ribciy bni caamir baa ka mid ah ninkani wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo u tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaalo doon hadday tahay inaan dhaqaalo bixiyo marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carbetiska ayaa la wadhay dhulaadu ballaadhan ninkan muslimiinta ka socdaa fars yaroo gaaban buu wataa waa nin intaasoo bilood dagaal ku soo jiray dee ninay ka muuqato adduun iyo dhaldhalaalkii maaha rabiya ibnu camar oo faras yaroo gaaban wataa soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo duul eriyey faraskiisii kama degine waxay culamada taarikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka miduu faraska ku xidhay dabeetana uu kasoo dhaadhaco xaggu usoo dhaca waxay yidhaahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adigoo hubsita looma tago wuxuu ku yidhi boqorku isagaa ii yeedhay anigu umaan rabini haddaad rabtaana sidaydan baan ugu tegayaa haddaydan rabinna waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxaa layidhi rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinkaa ii yeedhay ama maca hubkaygaan gelaya ama waa iska noqonaya soo daaya buu ku yidhi maca hubkiisi soo daaya isagoo wixiisii situu soo galay su-aal baa la weydiiyey markaa maa jaaa bikum war maxaa idin keenay abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya kasoo maxaa idin keenay saxaari uga timaadee wuxuu ugu jawaabay allahu ibtacanaa linukhrija man shaaa min cibaadati alcibaadi ila cibaadati illahi waxda wa min dayqi dunya ila sicatiha wa min jawri ladyaani ila cadli lislaam ilaahay baana soo bixiyey inaanu ka saaro dadka ciddii uu doono addoomahays addoonsanayaanoo ilaahay addooma u dhigno waxaan u soconaa bule inaanu biniaadamka xorayno makhluuqu makhluuq kale inaanu addoonsan ilaahay oo qura inay dadku addoommo u noqdaan oo dadku xorriyad helaan baanu soconnaa buu leeyay cibaadadu ay ilaahay gaar ku noqoto waxaanu kaloo u soconnaa buu yidhi inaanu dadka dunida cidhiidhigeeda ka saarro ballaceeda u saarro haddaba ninkan kaarbatyada cascas dhigtay carshiga weyn ku fadhiya ayuu wuxuu ku leeyahay cidhiidhigaan kaa saaraya cidhiidhigu waa qalbiga kan adduunku qiimagu lama fadhiyo weyn kaarbatyadan iyo waxaan ninkan ku fadhiyaa wax weynoo qiimaa uma samaynayso waxaan waxaa kala fiican cadaaladda iyo eh, maaragtay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxaa istaa kala fiican marka wuxuu leeyahy adduunka waa dhibbaad ku qabtaaye cidhiidhigana adduun baan kaa bixinayaa waxaan kuu saarayaa maxay ballaca adduunkaan ku geynayaa buu leeyahy waxaan kaloo socdaa buu yidhi diimaha dulmigooda inaan kaa kaxayno islaamka cadaaladiisa kuu saaro yacni mowqifkani wuxuu sawirayaa ninka kani walow uu meeshan nin ka xolo badan oo ka birbirhka adduunyo kaga fiican uu taagan yahay inuu muctas bidiini yahay diintiisa wax u dhiganta inaanu jirin inuu rumaysan yahay taasi waxay keensanaysaa inuu qofkani diintiisa ilaashado ilahay wuxuuna wuxuu ina leeyahy xataa haddii sida kaleo dhan laydinka xoog bato walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum ulaclowna in kuntum muminiin war ha liidanina baa la yidhi ha murugoonina idinka koreeya hadii iimaanu jiro hadaad rumaysan tahay rabbigaayo ku xidhan tahay adaa koreeya qise labaad haddaynu tilmaamno oo saxaabadan reer maka ahaa ee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam rabbayay say u muuqdeena markii beyt beytilmaqdis muslimiintu ay furteen beyt beytilmaqdis ninka furanaya ciidankaasna nin kaloo casharat almubashiriin a hogaaminayay cubaydata bnu ljaraax ayaa ciidamada watay dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yidhaahdeen sharti ah furaha sulxi baanu gelaynaa saasaananu idinkula heshiinaynaa laakiin furaha wuxun baanu u dhiibaynaa amiirulmuminiinkiinu ha yimaado isagaanu furaa ku e wareejinaynaa sidiibuu ku soo baxay abu cubayda cumar buu la hadla wuxuu yihi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaalay cumar wuu soo baxay wuxuu rabaa firihii beyt ilmaqdes inuu la wareego meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho uu soo socday markuu meesha in yar u soo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiidiyoo roob helay oo dhooba midhana dabeetana daabadii uu fuushanaa cumar ka daadegay oo labadii kaboodna la baxay ayuu labadii kaboodna halkan kusoo qaatay neefkiisiina soo hogaamiyey dhoobadiina iska soo dhex socday aba cubayda iyo ciidamadii muslimiinta raggii soo dhoweynaya ka horyimo abaa cubayda wuxuu yidhi cumarow ma ma jeclin maa yusiranii ana ahlulbaladi istashrafuuk xadiidka xaakim warinayo magaalada dadkeedii iyo madaxdeedii inay ku arkaan sidan adigoo ninkan faydane cagaa dhoobada kule ah in lagu arko ma maan jecli buu leeyahy cumar eraygii wuu dhibsaday adiga cidan awah low yaqul hada hayruk buu yidhi abaa cubayda waxaan jeclaan lahaa midaan adiga ahayn inu idhahda abaa cubayda adiga waa kaa xishoonaya buu leey laakiin waan eh, ciqaabi lahaa nin kaloo aan adiga ahayni inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahy low hayruka qaalaha mid aan adiga ahayn mu warkaas ka soo baxa buu leeyahy dabeetana cumar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii abaa cubaydaba waa ogiyey lakiin wuxuu yaro un isagoo amiirulmuminiin kuu muuqda amiirulmuminiin xagga dharka iyo haybadda inuu meesha yimaado laakiin cumar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inaa kunna adalla qowmin dad aad u dullaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciseeyo dad nagaga dhigay buu leeyay markaanu carab ahayna dhulkaygii joognay dad dullaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meelaan diintayad ahayn ilaahay waa na dullaynayaa ilaahay diin buu nagu sharfaye waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa dulloobaynaa maxaynuga dan leenahay maxaynuga dan leenahay qofku muctas bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidhbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xejisto ilaahay isagoo nebi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam wa min waraa'ihi saxaabada lala hadlaya waxaa layidhi fastamsik biladii uuxiya ilayk inaka calaa siraatin mustaqiim wa innahu ladikrun laka wa liqowmika wa sawfa tus'aluun ilaahay wuxuu yidhi xejiso fastamsik biladii uuxiya ilayk wixii lagu soo waxyooday xejiso waayo jid saxa baad ku sugantahay baa ilaahay leeyay jid qumman baad ku taagantay wainahu ladikrun laka waliqowmik qur-aankaas iyo waxyigaa iyo diintaa laguu soo dejiyeyna sharaf buu kuu yahay adiga iyo tolkaaba baa ilaahay leeyahy ilaahayna wuu idin weydiin doonaa marka wuxuu ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita man kaana yuriidu alcizata falilaahi alcizatu jamiica aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaaa min duuni almu'miniin ayabtaquuna cindahum alciza faina alcizata lilahi jamiica waxay leenahay shayga koowaad waxa weeyaan inaynu qurbadan kaga baxno wixii ahlu kitaabkii hore ilaahay ku tilmaamay inay kaga baxayeen inaynu kaga baxno wixii saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaga baxday inaynu muctaz ku ahaano dad ku faanaya waan qarsanaynin diinta tan inaynu noqaano wixii inala kulmo markaa markaynu waxaan sheegayna macnaheedu ma aha noloshao dhan baa iska fududaanayso gaal ku dhibi maayo nolosha waxa maya system dhan oo dhisan oo waxaan kasii horjeedaynuu nimi laabud min tadxiya waa laabud in culayskaa hor imanayo challenges ay jiraan oo dhib ay jirto laakiin waa maxay taxadiyaadka in geesinimo iyo sabir lagala hortago geesinimadu goob dagaalo qura maahae eh? geesinimada adabiga abaa ah ka roon kelimatulxaq inaad markasta ku dhawaaqi karto waxaaga inaad muujisan karto inaad ku dhiiran tahay mabaadi'daada inaad xijisan karto walidalik baa ilaahay reer banu israa'iil kii hagaagay wuxuu yidhi wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wataquu llaha lacallakum tuflixuun war kuwa iimaanka laga helayo baa ilahay yidhi sabra oo la sabir dhigta baa la leeyahay mashaakil kugu badan doonaayo waa bini aadam waxaan kaloo idinka hor imanayaaye yo idinka sabir badinin baa ilaahay leeyahy waraabitu fii thuquurikum goobaha aad ku jirtaan ee dhufaysyadiinana xejista ilaahayna ka cabsada waa guulaysan doontaan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala intaa kadib waxaynu u baahan nahay nooc min alxikma nooc min alxanaka nooc min allabaaqa nooc min alrifq iyadoo mabaadi'da ku xejisanayno haddana inta aynu si fudud wax u wadi karno inaynu u wadno marka qofka la idhaha diintaada xijisa dadka baruba u fahma uun cunfi iyo dagaal iyo qallafsani iyo insidhamaqiiq meel kasta kala hortag sidaasna ma sax maaha waxaagay hayso xejiso laakiin dee martaa tahay usluubna u noolow yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kahiira wamaa yadakaru ilaa ulalabaab caaisha ayaa waxay sheegaysaa xadiiskii sheekheynku warinayaan walaa nebiga u timi iyagoo dee ku jeesjeesaya oo caayaya markaasaa waxay ku yidhahdeen assalaamu calaykum assalaamu laamkaa laga boodaya laakiin waxaa la yska dhigayaa iyadii la yidhi assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa geeriye korkaaga ha ahaato waa habaar assalaamu calaykumna waa rabbi ha ku xifdiyo nabadgelya iyo wanaag korkaaga ahaado assalaamu calaykumna waa mowd iyo geeriyo balaayo korkaaga ha ahaato dabeetana caaisha intay cadhootay markiiba waxay tidhi bal wacalaykum asalaamna waalacma idinka cadhada alle iyo geeridiis iyo nacdashiigu korkiina idinka ha ahaato bay tidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo kuwanna maqlaya wixii ay yidhaahdeen caaishana maqlaya waxay tidhi ayuu caaisha haddana tala siinaya wuxuu leeyaha caaisha in allaha rafiiqun yuxibu rifqa fi lamri kulli caashaay ilaahi waa rafiiq waa ku si dabacsan dadka u dhimriya yuxibu rifqa fi wax walbana in si dhimrisan loo sameeyo ayaa alla jeceliyay subxaana wa tacaala caaisha waxay mooday nebigu inaanu maqlin malaa dhimirdhimirtani waa warkii baanu maqlin awalam tasmac ma qaal waxay ku hadlayeen miyaad maqal ilaahay rasuulkiisiyo qad qultu wa calaykum buu nebigu yidhi waa maqlay yani wa calaykum unbaana dhow soo gaabi waxaan uga dan leenahay xadiidka riwaayadda imaamu muslim waxay tilmaamaysaa in allaha tacaala rafiiqun yuxibu alrifqa wa yucطi cala alrifqi ma laa yucطi cala alcunfi wama laa yucطi cala ma siwaah riwaayad kale oo imaam muslim warinayaan rajaynaya iyaduna waxay sheegaysaa calayka birifqi wa iyaaka walcunfi walfuxsh ina arifqa laa yakunu fi shayin ilaa zaana walaa yunzacu min shayin ilaa shaana waxaan uga dan uun caqiidadeena iyo mabaadideena iyo akhlaaqdeena iyo dhaqankeena dhammaantood aan xejisano taa macnaheedana lagama fahmayo cunfi iyo mashaakil kale aan abuura lagama fahmayo ee waxaa laga fahmayaa uun inaynu caqiidada islaamiga iyo dhaqanka islaamiga inaga dul qadiyadda kale aan tilmaamaya waxa weeyaan waa inaynu kala garannaa maxaan qaadanaynaa maxaan ka tegaynaa waa inaan kala garannaa miyaynu maydhmaynaa waynu baaba-aynaa dawabaan mise indimaaj halkan markaad joogtaan erayaa laydiin sharxa la ydhahda maxay assimilation iyo integration dadka barh bay yidhahdaan gii tobay galaan qaarna way assimilate gareeyaan qaarna waa u dhexeeyaano waxay galaan maxay integration kitog waa intaad meel isku qafiliso xero yareeda wax walba may tidhaahdo taa dee adigunbay kaa suurtagaltae yararkaaga iyo islaamaagi waxaaga kan kama suurtagal aha haddaad dee meel isku qafili karaysana kaagibaa kuu roonaa inaad isku qafisho waanad xaggan usoo bixin ku darsankuna dee waa adoo dhintay oo iska milanku waxaa soo hadhay waxay iyaguna inagu wacdiyaan inanaan u baahnay inayn fahamno la ydhahdo integration meel walba waxaa laleeyahy integration integration bolititionskii nimanka siyaasiyiintii bulsho kastoo homogeneous way ka fududay bulshada kala gedisan tacadudku iyo noocyaadka kala gedisani waxyaabaha qaarkood way ku fiican yihin bay dhahan siyaasiga uma fiicna siyaasigu wuxuu jecel yahay dad isu aragti oo isku eh, dhan u jeedo dee dhan qura wada kaxeeyo laakiin dad geesale waa ku yaro dhib badan tahay marka iyagu integrationka ay sheegaan inta badan saasuu u badan yihi laakiin adigu inaad integraysto waa sax laakiin laba weedhood waa inaanu kala garanaa ma alfarq bayna altabaciya waalistifaada bayna altaqliid waalcilm maxaa u dhexeeya inaynu dameeridhaan raacday noqonno ku dayanno oo wax walba ka qaadanno iyo inaynu wax ka faa'iidno aqoonna ka kororsanno wax weyn baa u dhexeeya wixii wax anfacaya aan diintaada ka hor imanaynin inaynu ka qaadanno weeyaan laakiin masaa'ilka caqaa'ida iyo diinta iyo akhlaaqiyaadkeena iyo cibaadaadkeena iyo waxayna inaynu ka tanaasulla maaha inaynu ka tanaasulla maaha marka waa inaynu kala garannaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa inay dhici doonto latattabicunna sanana aw sunana man qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac waxaad raaci doontaan buu nebigu yidhi wadooyinkii dadkii idinka idinka horreeyay taaka taaka iyo dhudhudhudhun saxaabadii dee ahayd ee wax iska soo dhicisay ee dhulka xoraysatay ee caynkana buu warkaa ku leeyahy markaasuu nebigu wuxuu yihi weliba xataa low dakhaluu juxra dabbin latabictumuuh aw la dakhaltumu xataa hadday godmasa lugalay godmasa cagalay hadday galaan waa ka dabagelaysaan buu nabigu yidhi markaasa waxay dhahay yaa rasuul allahi alyahuuda wanasaara ma yahuud ya nasaaraa qaala faman yaa kale buu nebigu yidhi yaa kale maalin kaloo haddana nebigu wuxuu yidhi xadiidkan oo kale sunana man qablikum baa raaci doontaan markaase waxay dhahay alruuma waalfurus ma romanska iyo bersianka yaa kale buu nebigu ku yidhi ibnu xajar raxmatullaahi caleyh markuu labada xadiisba fasiray wuxuu leeyahay wixii siyaasad dawliya iyo baabka ku saabsanna waddada romanska iyo bershiyanka ayaa raaci doontaan hadday noqoto bidca iyo diin abuurka iyo waxaan kalena waxaad raacaysaan maxay alyahuuda wanasaara idan asalku muxuu xadiidkani inoo tilmaamayaa wuxuu inoo tilmaamaya qofka muslimka ahi wuxuu kaga soocan yahay inuu garto yahuudiya nasaare muxuu kaga soocan yahay romanis iyo bershen muxuu kaga soocan yahay mabaadi iyo caqaa'id iyo diin baad kaga soocan tahay maxaa wada leediin tajaarib alinsaaniya wixii ka tirsan bini aadamku wuxuu experienceku ku dhaxlay aqoontan la sheegayo dhaminteeda badani waa maxay waa tajaaribtii bini aadamku uu kala dhaxlay idan waxaynu qaadanayno iyo waxaynu ka tegayno inaynu garanno ilaahay markuu qur-aan ka waramayo ambiya ilaahay ka warramay fii suurati maryam baan rajaynayaa ambiya ilaahay ka warramay nebi hebel nebi hebel nebi hebel marka ambiyadaa alla ka warramay ayaa ilaahay isku soo duuduuba wuxuu idhi ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina min duriyati aadama wa miman xamalna maca nuux wmin duriyati ibrahima waisraa'iila wmiman hadayna wajtabayna ida tutla calayhim aayaat araxmaani kharuu sujadan wabukiya kuwaasi baa ilahay yihi waa kuwii ilaahay u nimeeyey ee duriyadii nebi aadam iyo kuwii nebi nuux iyo nebi ibraahim iyo nebi israiil waxa ay dhaleen iyo intaanu hanuuninay baa ilaahay leeyay ilaahay aayadkiisa markay maqlaan waa u khuduucaan oo waa u sujuudaa laakiin gruub kale gruubka nebiyada ka baxsan baa ilahay tilmaamay haddana fa khalafa min bacdihim khalfun gruub baa kuwa daba maray baa ilaahay yidhi oo wadadoodii ka weecday maxay sameeyeen adaacu asalaata waatabacu shahwaata fa sawfa yalqowna hayib salaaday dayaceen shahwaatu nafsi wixi ay rabtay iska raaceen kuwaasi naartay gelayaan baa lagu tilmaama maxaan uga doon leenay marka ilaa man taaba wa aamana wa camila saalixa fa ulaa'ika yadkhuluuna aljana walaa yudlamuuna shay-a waxaanu dan leenoo leenahay waa inaynu garannaa waxa aynu haysanayno waa inaynu garannaa tajaaribtii hore ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa duul wixii la rabay inay ka tagaan mooye wixii la rabay inay xejistaan ka dhacay oo maxaa ka mid ah maalan ilahay wuxuu tilmaamaya watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalaha minha faatbacahu shaytaanu fakana min alghaawiin waxaa dadka ku akhridaa baa ilaahay yidhi warkii kii aanu ayaadka siinay mid diin garanayuu ahaa maxaa ku dhacay fansalakh waa ka siibmay baa ilaahay yidhi dabeetana shaydaan iyo guruubkaasuu ku biiray kaa ilaahay markuu tilmaamayay waxaa la yidhi famathaluhu ilaahay wuxuu markuu soo tilmaamay haddii ilaahay doonayo qofkani de qof sugan buu noqon laha waa kaa la sheega waxaa la yidhi famathaluhu ka mathali lkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath kaa tusaalihiisu eygu buu la mid yahay baa la yidhi eyga haddii la eryana carabka waa laalaadiyaa hadduu iska fadhiyana carabka waa laalaadiyaa xoolaa kale sidaa maaha xoolaa kale markay kulayl iyo waxaa dareemaan bay harariyoodaan markay se nabad qabaan dee ma harariyoodaan eygu laakiin mar kastaba isagoo carablaala kan waxa weeyaan hadday diin loo sheegay haddaan loo sheegin waa isku mid ilaan marka horeba diin buu hayo uu ka baxay waa kitaab xoor dee wadaad quri kitaab xoor maahe haddaynu wadadaa wada cararo dadku waa wada kitaab xoor buu noqonaya ninba intuu hayuunbuu xoora <laughs> Eh, nin salaad xoora iyo nin eh, inka durugsan xooraba eh, ninba intu hayuu xooraya waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu sheegaya shaydaanko qura dad mutarabisiinana inay wadada fadhiyaan dad ugaadhsitaga oo jecel inay naga saaraan ilaahay wuxuu leeyahy wadda kathiirun min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim min bacdi maa tabayana lahum alxaq in badan oo ahlu kitaab ka midi waxay jecel yihiin baa ilahay yidhi inay diintan idinka bixiyaan iimaanka dabadii gaalnimo idiin celiyaan weliba iyagoo uu xaqu u cad yahay maray wax garteen xaasidnimo daraaddeed baa ilaahay yidhi dee kuwaasina iyana waa joogaan marka waxa weeyaan wadcigii oo adag shaydaanoo meesha jooga qolo kaleoo kuugu adhsanaysaoo meesha joogta iyo adigoo labaclabacla ah haddaa is heshaan dee arrinku waa khatar marka waa inaynu kala garanaa uun maxaynu kororsanaynaa maxaynu aan dib ugu soo noqdo markaase waxaan ka bilaabayaa halkan waynu nimiye su-aasha ah si fiican qof walibaa uga jawaabo ma waxaagii adigoo haysta inaad wax ku kororsataa baad rabtay mise inaad waxaagii wax ku bedelato ninkii rabay wixiisii inuu wax ku kororsadaa waxaad haysataa diin baa ugu weyneedee diintii waa inaad xejisaa markaasaynu ka wada hadlaynaa adduun iyo wixii aynu kororsanayna taa haddii la waayo waa waxaygiimaan wax ku bedelanaya adna caydhiya shaqaa lagu siin ee diinta iyo carruurtana waa lagaala tegi adna caydhiya shaqaa lagu siin oo nabadgelye iyo waxaad ku noolaatay oo kale laakiin nabaddu waa maxay nabigu caleyhi salaatu wasalaam markuu inoo tilmaamayey haddii afkaartaad rumaysantay iyo bulshadu waxay rumaysan yihiin markay iswaafaqaan inaa nabad helayso wuxuu nabigu yidhi man asbaxa minkum aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi cindahu quutu yowmi fakaanamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha ninka waa bariista isagoo nabad qaba fii sirbi ay fii qowmi aw fii mujtamaci aw fii ahli gurigiisi iyo reerkiisi iyo dadkiisi kuwaa bariista yacni bulshadii ay isku wax aaminsanaayeen ninka kuwaa bariista isagoo nabad qaba kaasoo ah mucaafan fii jasadi jidh ahaanna caafimaad qaba cindahu quutu yoma maantaa wuxuu afka galiyana haysta kaa adduunkuba wuu ku dhan buu nabigu tilmaamaya yani kaasi wuxuu haystaa alamni nafsi walamni alcaqadi walamni alfikri walamni sixi waxay sheegaan oo dhan ay ka waramaan ayaa ku soo ururay laakiin ninkan waa barista fii gayri sirbi gruubkiisi cid aan ahayn kuwaa barista ee mabaadi iyo afkaar iyo caqaa'id kala gedisan la iskala hor yimaado kaasi kaasi meel khataruu joogaa marka su-aashu waxay tahay haddaad rabtaan inaad waxaa haysateen wax ku bedelataanna dee waa mas'ala haddaad rabtaan wixii aa haysateen inaad haysataan oo wax kororsataanna waxaa haysateen sidaa u haysan lahaydeen caqligeeda wayna keentaan oo kow waa midnimo inay isku xidhantiin laba waa juhdi iyo dhaqaale iyo xoog iyo wakhti dheeraada soomaaliya markaad joogta intaad diinta ku bixin jirtay hadda waa inaad labalaabkeed iyo saddexlaabkeed ku bixisaa hadday dhaqaalo tahay hadday wakhti tahay iyo hadday ifor tahayba juhdi tahay waa inaad ku bixisaa waa inaynu aqbalnaa inaynu invest waxaynu aaminsanayn si uu u dhowrsoomi karo waxaa laga yaabaa in laga cawdo macalimiinta eh, masaajidka wax dhigtaa dee wadcigaba lama socdaan ma si fiican uma garanayaan kani waa caynkan you should bay haddaad rabto hadaynu rabno macalinka dunida ugu fiican waa keeni kartaan magaaladiina tan ama masar ka keena ama soomaaliya ka keena ama meesha doontaan ka keeno waa keeni kartaan qof well trained ah experienced ah waxgaranaya oo aad ilmihiina u dhibtaan waad keeni kartaan mididinka idinka bara laakiin maxay u baahan tahay de inaad investgaraysataan inaad wakti ku bixisaan haddaad tidhaahdo wallaahi dee maalintiina waan soo shaqeeya goormaan wax dhigtaa dee waxaa joogantuun soomaalidu doqon bay sheegaan yidhi waar maxaad u cadayan weyday baa la yidhio oh, maalintiina geelaan raaca buu yidhi habeenkiina waan seexdaa goormaan cadayda anigaas <laughs> wuxuu ka cawday inaanu wakti u helaynin cadayga inaanu wakti u helaynin wuxuu maalintiina geelaan raaca dee waa caynka haddaad tidhahda maalintiina geelaan raaca habeenkiina waan seexdaa goormaan diin bartaa dee diin la-aan baa kule wax iskale maaha idan haddaynu halkan rabno inaynu joogno diinna haysanno ama dhaqan haysanno ama afkeenna haysanno waa inaynu la dhimaadna inaynu investgarayno wixeenna sidii aynu u haysan lahayn oo haddaynu caqli ku investgarayn iyo haddaynu juhd iyo time ku investgarayn haddaynu lacag ku investgaraynanaba waa inaynu tijaabinaa marka inteennina waa haysan karnaa in shaa allahu ziyaadadana waan raadcayn karnaa wsala allahuma calaa muxamadi wcala alih wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin